alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sal allahu wslama cala nabiyina muxamedi wala alihi wsaxbihi wslama wbacd qala alimaamu malik raximah اllah alqadaءu fi اrahni yakunu bayna arajulayn ida wdica rahnun bayna rajulayni wاshtaraka fi hada الrahni wثiqaة bidaynihma fakayfa yucmal alqadaءu fi اrahni yakunu bayna rajulayn qaala yaxyaa samictu maalikan yaquulu fi rajulayni yakunu lahumaa rahmun baynahumaa samictu maalikan yaquulu fi rajulayni yakunu lahumaa rahmun baynahumaa haadaani saaxiba addayn wa hada arahnu baynahumaa wa kullun minhumaa lahu nasiib fi hada arahni fayaquumu axaduhumaa bibayci rahnihi axadu haadayni arajulayn yuriid an yabiica xisatahu min arahni lianna addayna qad xalla walaysa hunaaka wafaaء min qibali اlmadiini lihada addayn faidan axadu haadayni arajulayni طaalaba an yubaaca xisatahu an yubaaca xisatuhum ila rahni qul lii nisfun fi rahni ana uطaalibu bibayci hada nisfi waqad kana alaaakharu andarahu bixaqihi sanatan wa ama addaa'in alaakhar faqad andara almadiina sanatan lama xalla dayn daynu haadayni rajulayn qaala axaduhumaa ana udaalibu bibayci xisatii min alrahn wa qaala alaakhar ana uajiluka sanatan undiruka sanatan kan faidan saaxiba alrahni ikhtalafa axaduhumaa yuaalibu bibayci xadihi min alrahn bibayci nisfi walaakhar yaquul ana usaamix wa undiruka sanatan kaamila kayfa yucmal waqad kaana alaakharu andarahu bixaqihi yani bidaynihi sanatan qaala malik in kaana yuqdaru calaa an yuqsama arahnu walaa yanqusa xaqu aladii andarahu bixaqihi biica lahu nisfu rahni aladii kaana baynahum kaana rahnu maala bikiisayni rahnu bikiisayni idaa biica axaduhuma maa yanqusu alaakhar hal yanqus lkiisu aar maa yanqus fain kaana yuqdaru cala an yuqsama arahnu walaa yanqusa xaqu aladii andarahu bixaqihi biyaca lahu nisfu rahni aladii kaana baynahum fa uufiya xaqahu uufiya xaqahu ayb wain khiifa an yanqusa xaquhu in khiifa an yanqusa bilqismati xaqu aladii andarahu bacd alashyaa idaa biyaca jumlatan waaxidatan yakunu laha qiima laakin idaa nusifa nisfayn yanqusu qiimatuhu yaquul wain kiifa an yanqusa xaquhu xaqu man hada almundir wain kiifa an yanqusa xaquhu yani xaqu aladii andarahu sanatan bicarahnu kulooda idaa khiifa an yadkula naqsun cala aladii andarahu wa ajalahu sanatan biica arahnu kulluhu xataa laa yanqusa xaqu aladii andar ayb ayb idaa biica arahnu axaduhumaa yuطaalibu bxaqihi walaakharu qad andarahu sanatan wamaca dalika biica arahnu faman yaakudu hada nisfa qaal wain khiifa an yanqusa xaquhu biica arahnu kulluh faucطiya aladii qaama bibayci rahnihi xisatahu min dalika aladii kaana yuطaalib bian yubaaca xaduhu aw xaquhu min arahni yucطaa nisfuhu qaal faucطiya aladii qaama bibayci rahnihi yani طaalaba bibayci rahnihi ucطiya xaq xisatahu min dalika ayb alaan lama biica arahnu kulluhu wa ucطiya nisfuhaa liman kana yuطaalibu bibayciha baqiya qiimatu nisfi الrahni wa hada الrajul الdaa'in kana qad andarahu kana qad andara almadina sanata wاsanatu lam taxila bacd fahada nisfu kayfa yucmal bihi qaala fain taabat nafsu aladii andarahu bixaqihi an yadfaca nisfa thamani ila araahini yani facala facala yuqadar hada jawaab shard fain taabat nafsu aladii andarahu bixaqihi an yadfaca nisfa thamani ila araahini facala fahada nisfu thani in radya hada addaa'in aladii andara sanatan in radya an yadfaca hada nisfa liraahini facala wa idaa dafaca hada nisfa liraahini baqiya xaquhu cala araahin baqiya xaquhu calaa man cala raahin kaana daynan walaan ma zaala daynan biduuni rahnin addaynu alaan biduuni rahnin fain taabat nafsu aladii andarahu bixaqihi an yadfaca nisfa hamani ila raahini qadir facala wailaa maa radi qaala maadaama alrahnu biica ana uriidu xaqi maadaama ana alwaiiqata qad biicat ana akhaafu an yadiica xaqi ana uriidu alaan an aahuda nisfi qaala wailaa xullifa almurtahinu anahu maa andarahu ilaa liyuqifa lii rahnii calaa hayatihi ayib in aalaba yuxallaf almurtahin aalib almurtahin yuxallaf kayfa yuxallaf yuxallaf calaa anahu maa andara hada almadiina ilaa liyubqiya hada anisfa min alrahni cindahu alindaar kaana macnaahu an yabqa hada anisfu cindahu laysa hada alindaaru min baabi tabaruc wainamaa kana liyuuqifa yani liyuxbisa hada anisfa min alrahni cindii wamaa facal maa xubis biicad qaala wailaa xullifa almurtahinu anahu maa andarahu ila liyuuqifa lii rahnii calaa hayatihi calaa shakliha wa huwa annisfu aladii tabaqaa minha uma idaa xalafa ucطiya xaqahu waintaha amr waintaha alamr hada mafhum insha abdal ayb wasamictu malikan yaqulu fi lcabdi yarhanuhu sayiduhu hadihi masaa'il alcubuudiya ayr mawjuda alyowm cindana wa fahmuha qad yakunu min asacbi bimakan liana alumuura ida lam takun machuudat lada nnaas qad laa yatasawar alinsaan samictu maalikan yaquulu fi lcabdi yarhanuhu sayiduhu alcabd mamluuq wadacahu sayidu cinda almurtahini rahnan walilcabdi maalun ayb hada alcabdu lahu maal hal hada almaalu yadkulu fi rahni ayda maa yadkul qaal walilcabdi maalun ina maala alcabdi laysa birahni ila an yashtarida almurtahin lakin in ishtarada almurtahin an yakuna arahnu yashmal alcabda wa maala alcabdi له شرط هذا مفهوم طيب هنا خلاف الآن ندخل في خلاف بين الراهن والمرتهن مرات يختلفون في قيمة الرهن ويتفقان في قدر الدين ومرات يختلفان في قدر الدين ويتفقان في الرهن ومرات يختلفان في الاثنين في الدين قدره وفي الرهن قيمته الآن ندخل فيما إذا اتفق الراهن والمرتهن على الدين واختلفا في قيمة الرهن الآن هذا الفصل فيما إذا اتفق الراهن والمرتهن على الحق الذي للراهن لكن اختلف في قيمة هذه البضاعة المرهونة طيب qaala yaxyaa samictu maalikan yaquul fii man irtahana mataacan irtahana mataacan almurtahin irtahana mataacan fahalaka almataacu cinda almurtahin halaka almataac halaka arahnu maata alcabd ixtaraqa ixtaraqat asilca samictu maalikan yaquulu fii man irtahana mataacan fahalaka almataacu cinda man cinda almurtahin ayb wa aqara aladii calayhi alxaqu bitasmiyati alxaqi alraahinu muctarifun bilxaqi waddayn wa anahu yuqiru biannahu mahala cishruuna diinaara daynuhu kaana cishriina diinaara hada araahin yuqiru الراهن ها؟ الراهن yuqiru bixaqi man almurtahin وأقر الذي عليه الحق وهو الراهن بتسمية الحق يعني بقدر الدين واجتمعا على التسمية اتفقا على هذا الراهن يقول الدين عشرون دينارا wlmurtahin yaquul nacam addaynu ishruuna diinaara idan mutafiqaani fi ddayni wa inama almusiiba anahuma ikhtalafaa fi qiimati arahni qaala watadaacayaa fi rahni ikhtalafa fi rahni faqaala araahinu qiimatuhu cishruuna diinaaran faidaa qudira ana qiimata rahni cishruun maanahu laysa calayhi shay alaysa kadalik laysa caleyh shay saarat muqaasa addaynu bicishriin warahnu bicishriin muqaasa yaquul laysa laka calaya ayu xaqin intaha alamru bayni wa bayna qaala watadaacayaa fi rahni faqaala araahinu qiimatuhu cishruuna diinaaran ayb waqaala almurtahinu qiimatuhu casharatu danaaniir faidaa akhadna bihada kam يبقى عليها عشرة المرتهن يقول هي عشرة والدين اتفقنا أنه عشرون ائت بعشرة طيب وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير والحق الذي للرجل في الرهن عشرون دينار حق عشرون ayb wاlxaqu aladii lirajuli fiihi cishruuna diinaara qaala malik ayb alaan kayfa tuxal hadihi اlmushkila qaala malik yuqaalu liladii biyadihi الrahnu wa huwa almurtahin arahnu biyadi man murtahin sifhu yuqaalu lahu sif الrahn kayfa kaana fayaquul hiya kada wakada wakada wakada faida wasafahu uxlifa calayhi qaal lahu ixlif calaa hada alwasfi aladii dakarta ixlif calaa hada alwasf aladii tadkuruhu lirahni ayb faidaa axalafa calaa hada alwasfi yaquul huma aqaama tilka asifata ahlu lmacrifati biha aqaama yani qawama huma qawama tilka sifati tilka sifata ahlu lmacrifati biha fayu'taa birajulayni min ahli lmacrifati bihadi lbidaaca fayuqaalu lahuma qawima qawima arahna calaa xasabi sifa alatii samictumuuhaa ayb fain kaanat alqiimatu akhara mima ruhina bihi alqiimatu akhara mima ruhina bihi yani alacat anaha biarbaciin maala qiila lilmurtahini urdud ila araahini baxqiyata xaqihi qaluu lilraahini alaan qiila lilmurtahin aladii halakat arahnu cindahu walamaa quwima alacat anaha tusaawi arbaciin fayuqaalu lilmurtahini urdud baqiyata alxaqi cala araahin kam ab alcaks wain kaanat alqiimatu aqala mima ruhina bihi alqiima aqala mima ruhina alqiimatu saarat maala mia cashara walxaqu kam cishriin akhada almurtahinu baqiyata xaqihi min araahin yaquulu idfa li cashara idfa li cashara ayib wain kaanat alqiimatu biqadri xaqihi dalacat alqiimatu laa ziyaada walaa nuqsaan alqiimatu bishruun bishriin wa addaynu bikam bishriin yaquul wain kaanat alqiimatu biqadri xaqihi biqadri xaqi almurtahin farahnu bima fiihi farahnu halaka bima fiihi yani bilqiima halaka bima fiihi yani halaka biqiimatihi falaysa hunaaka xaqun yuaalabu miman min araahin maa yuaalab minhu shay arahnu bishriin waldaynu bishriin saarat muqaasa wanta hada mafhuum ayb alaan nadkul fima ida ikhtalafa araahin walmurtahinu calaa qadri dayn ti khilaaf calaa qadri dayn addayn kamkan yaqul axaduhuma kana cashara walaakar yaquul kana ashriin ikhtalafa fi maada fii qadri dayn qaala yaxya wasamictu malikan yaquul alamru cindana fi rajulayn yakhtalifaani fi rahni yarhanuhu axaduhuma saaxibahu fayaquulu raahinu rahantuka rahantuka hu bicasharati danaani rahantuka arahna bicashara liana dayna bicashara فالراهن يساوي الدين الراهن ايش يقول فيقول الراهن راهنتك هو بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا أخذته منك مقابل عشرين وديني كان بعشرين فإذا اختلف في ماذا؟ في قدر الدين wاrahnu ظaahiru biyadi lmurtahin rahnu mawjuud rahn mawjuud biyadi lmurtahin qaala yuxallafu lmurtahin xataa yuxiiطa biqiimati الrahni xataa yuxiiطa biqiimati rahn yani xataa yuxiiطa maa yaddaciihi biqiimati rahn yani xataa yatasaawa maa yaddaciihi maca qiimati rahn yuxallaf ayb fain kaana dalika laa ziyaadata fiihi walaa nuqsaan cama xullifa ana lahu fiihi fi rahni akhadahu lmurtahinu bixaqihi faidaa xalaf maala ana daynahu bcishriin wa ana rahna bcishriin idan dacwaahu lidayni yusaawi qiimata ish qiimat arahni yani axaada biqiimati rahni laa zaa'id walaa naaqis yuxallafu lmurtahinu xataa yuxiida biqiimati rahni ayib fain kaana dalika yani qiimata arahni laa ziyaadata fiihi walaa nuqsaan amaa xullifa ana lahu ana lahu lilmurtahini fiihi fi rahni akhadahu lmurtahinu bxaqihi yaahudu rahna kuwi liannahu xalafa ana adayna bcishriin wاrahnu bcishriin yuqaalu khud irahna khud ish arahna ayib wa kaana أwlىa bالtabdi'ati biاlyamiini liqabdihi الrahna waxiyaazatihi إiyaahu waاlyamiinu yubda'u bihi biman bilmurtahin limaada yubda'u bihi yaqulu liqabdihi alrahna wa xiyaazatihi iyaahu liana arahna biyadihi arahnu biyadihi fayaxlif ilaa an yashaaa rabu rahni an yucطiyahu xaqahu aladii kullifa calayhi wayaakuda rahnahu fayajuusu lahu cilaaj laakin in qaal ana ucطiika rahna ana ucطiika daynaka min jaybi wa ana akudu rahni ayb hada shay cabdalla mafhum wain kaana hamanu rahni aqala min alcishriin huwa xalafa calaa ana daynahu bikam biishriin wa hamanu rahni aqalu min athaman aw min addayn aladii samma qaala uxlifa almurtahinu cala alcishriina alatii sammaa uma yuqaalu lilraahini ima an tucطiyahu aladii xalafa calayhi wa taakuda rahnak <coughs> huwa xalafa ana daynahu bikam bcishriin walamaa quwimat irahnu alacat anaha tusaawi kam cashara kaana hamanu rahni aqala min alcishriin alatii samaa wahiy dayn huwa xalafa ana daynahu bikam bcishriin wa qiimat rahni kam cashara qiimat rahni aqalu alaan fain kaana hamanu rahni aqala min alcishriin alatii samaa uxlifa almurtahinu calى alashrinati sama axlif ana xaqahu biashrin uma yuqaalu liraahini ima an tucطiyahu aladii xalafa calayhi wataakuda rahnaka alaan cinda araahin khiyaaraan ima an yucطiyahu aladii xalafa calayhi wayaakuda rahna yucطihi cashriin wayastalimu kan rahna wima an taxlifa cala aladii qulta anaka rahantahu bihi waima an taxlifa anaka calى ana xaqahu laysa cishriin wainamaa wadactu hada rahna wayusaawi wahuwa yusaawi cashara wa daynuhu kana cashara ima an taxlifa aydan anta calى ana xaqahu bcashara wa qiimat rahni bcashara falaysa lahu calaya shayء alaan uma waima an taxlifa cala aladii qulta anaka rahantahu bihi wayabطula canka ma zaada almurtahinu calaa qiimati rahn yadacu can nafsihi bihada alxalifi kam cashara waima an taxlifa cala aladii qulta anaka cala aladii qulta inaka rahantahu bihi wayabtula canka ma zaada almurtahinu calaa qiimati rahn fain xalafa araahinu baطla dalika canhu in xalafa ana xaqahu bcashara wاrahnu bcashara saqطa kam cashara wain lam yaxlif lazimahu qurmu maa xalafa calayhi murtahin murtahin xalaf wahuwa nakala can ilxalif qawlahu idfa alcashara farqa alfarqu cashara idfa yuxalaf الاثnayn almurtahin xalafa calى ana xaqahu kam cishriin wahada yuxalaf calى ana xaqahu laysa cishriin wainama huwa cashara faida xalafa calى anahu cashara saqadat canhu اlcashara كيف كيف حلف أن حقه بعشرين أنه أنه عشرة يسقط عن نفسه بهذه الحلف ثاني عشرة ها؟ يحلف الاثنان المرتهن يحلف على أن حقه بعشرين فإذا حلف نأتي الآن إلى قيمة الرهن قيمة الرهن كم؟ عشرة يقال له يا راهن لك خياران إما أن تعطيه حقه الذي حلف عليه وهو كم؟ عشرين وتستلم رهنك وإما أن تحلف مرة أخرى وتسقط عن نفسك بهذا الحلف عشرة وينتهي الأمر هذا مفهوم؟ طيب الصورة الأخرى الأخيرة اkhtalafa fi الاثnayn alan اkhtalafa fi maada fi qiimati الrahni wa fi اdayn qaala maliku fain halaka الrahnu watanaakara alxaqa kul waaxid yumkin laysa hunaaka ihbaat kul waaxid yumkin qiimat الrahni wa qiimat الdayn faqaala aladii lahu اlxaqu kanat lii fiihi fi الrahni cishruuna diinaara wa qaala aladii calayhi alxaq wahuwa man araahin lam yakun laka fi rahni ilaa casharatu danaaniir idan ikhtalafaa fi qadri dayn alaan wa qaala aladii lahu alxaqu qiimatu rahni casharatu danaaniir man yaquul hada almurtahin wa qaala aladii calayhi alxaqu wahuwa man araahin qiimatuhu cishruuna dinaar saara khilaaf اlitnayn ayb alaan alfaslu baynahuma qiila liladii lahu lxaqu sifhu sif rahna halaka rahna ayr mawjuud fayuqaal lilmurtahin sif arrahna faida wasafahu uxlifa calaa masifatihi ayda ka miaal saab uma qaama tilka silfata ahlu lmacrifati biha yani qawam mila saabiq fain kaanat qiimatu rahni akara mima ddacaa fiihi lmurtahinu in kaanat qiimatu rahni akhara mima ddacaa fiihi lmurtahinu uxlifa calaa ma ddacaa uxlifa calaa ma ddacaa iddaca kam ishriin dacaa ana xaqahu cishriin wa طalacat bilqiimati arrahnu biarbaciin maala fain kaanat qiimat rahn akara mima dacaa fiihi murtahinu uxlifa calaa ma dacaa uxlifa calaa kam calaa ashriin uma yucda raahinu maa fadla min qiimati rahni yuqaal anta alaan calayka dayn arahn aladi halaka cindaka kana tusaawi arbaciin wa xaquka cishriin arja aw raja liraahini ashriin ayb wain kaanat qiimatuhu aqala mima yadacii fiihi lmurtahin qiimatuhaa saarda laaan cashara uxlifa cala aladii zacama annahu lahu fiihi uxlifa cala aladii zacama annahu ay rahn lahu huwa fiihi fi dayn wa huwa man almurtahin uxlifa cala aladii zacama annahu ay rahn lahu huwa fiihi fi dayn bcishriin uma qaasuuhu bima balaga arahnu qaasuuhu yani almuqaasa yani isqaad waman aladii yacmal almuqaasa aladiina qawamuu arrahna faidaa xalafa almurtahinu cala alcishriin wa quwim wa طalacat annaha tusaawi maala cashara saarat muqaasah bayna cashara wa cashara kam yabqa lilmurtahin ida xasanat muqaasimu xalafa ana xaqahu cishriin wa طalacat qiimat rahni cashara saarat muqaasaha bayna cashara wa cashara kam yabqa lilmurtahin kulaahumaa u ari fii nusa qaasahu yacni lmurtahin wa qaasuhu yacni aladiina qawamu rahna murtahin almurtahin yacmal almuqaasa yaquul ana lii cishruun wa talaca arahnu cashara ana usqid cashara bicashara wayabqa lii cashara almuqaasa qad yacmal almurtahin waqad yacmal aladiina qawamuu uma qaasuuhu bima balaga arahnu uma uxlifa aladii calayhi alxaqu cala alfadli aladii baqiya lilmuddacaa calayhi bacda mablaqi hamani rahni kam baqiya lahu uma uxlifa aladii calayhi alxaqu wa huwa araahin cala alfadli aladii baqiya lilmuddacaa calayhi wa huwa almurtahin alfadlu baqiya liman alaan lilmurtahin bacda mablaqi hamani raahin mablaqu rahni kam cashara kam baqiya lilmurtahin alaan cashara wadalika ana aladii biyadihi rahnu saara muddaciyan cala araahin muddaciyan cala araahin lianna aladii biyadi arahnu wahuwa almurtahinu saara alaan muddaciyan cala araahini biziyaadatin wcala almudaca calayhi ish alyamiin alaan taxawala alamru saara almurtahinu muddaciyan calaa arraahini bicashara yaqul lii calayhi cashara baqiya lii calayhi cashara ayib alaan alraahinu xataa yusqid canhu hada alxaqa yaxlifu ayda fain xalafa alraahinu baطla canhu baqiyatu maa xalafa calayhi lmurtaahinu mima dacaa fawqa qiimati rahn fahimt idaa xalafa alraahinu anahu lam yabqa lihada almurtahina calaya xaqun wa ana xaqahu intaha birahni خلاص أسقط عن نفسه كم عشر wadalika ana aladii biyadi rahnu biyadihi rahnu saara muddaciyan cala araahin fain xalafa baطla canhu baqiyatu ma xalafa calayhi lmurtahinu mima اdacaa fawqa qiimati rahni wain nakala lazimahu ma baqiya min xaqi lmurtahini bacda qiimati rahni wain nakala ayb alaan araahin qaala ma axlif ana araahin yqul ana ma axlif wlmurtahin qad xalafa ana xaqahu bikam bcashara wاrahnu saara kam cashara macnahu anahu baqiya lahu cashara faida rafada alraahinu an yaxlifa baqiya calayhi cashara aywa yadfac lilmurtahini cashara yaquul wain nakala man aladi yankal yankul araahin wain nakala lazimahu ma baqiya min xaqi اlmurtahini bacda qiimati الrahni wahuwa kam cashar wallahu aclam المقاس عن الإسقاط من الجانبين